اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجان من هزل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعشركeenii labaad wey ee kitaabkeeni laamiyat ibn wardi ama fatxu raxiim araxmaan ama nasiixat alikhwaan beydka sagaalaad waajuri lkhamrata in kunta fataan kayfa yasxaa fii junuunin man caqal wataqi illaaha fataqwa allaahi maa jaawarat qalba mra'in ilaa wasal laysa man yaqdacu durqan baطalaa inamaa man yataqi illaaha albaطalu sadaqi shaarca walaa taarkan ilaa rajulin yarsudu bileyli zuxal xarat il afkaaru fi qudrati man qad hadana sublana caza wajal kataba almowtu cala alkhalqi fakam qala min jamcin waafnaa min diwal ayna namruudu wakancaanu wamaan malaka alarda wawalla wacazal ayna caadun ayna fircownu wamaan rafaca laaraama man yasmac yakhal aynama nshaadu wasaduu wabanow halaka alkulu walam tuuni lqulal ayna arbaabu lxijaal nnuhaa ayna ahlu lcilmi walqowmu luwal sayuciidu allaahu kula minhum wasayajzi facilan ma qad facal ay bunaya asmac wasaaya jaamacad xikaman qusad biha khayru lmilal waayahay waajur ilkhamrata in kunta fatan kayfa yasca fii junuunin min caqal wahjur ka haajir alkhamrata khamrada ka haajir in kunta haddaad tahay fatan qof dhallinyara oo dhugloo caqli leh oo waxgarada waxgal ah kayfa sidee buu yascaa ugu roorayaa fii junuunin yacnihii waalli dhexdeed manduul caqala caqli yeeshay qof caqli leh sidee baa laga yaabaa inuu ugu rooro waxa loo yaqaana waalli ina khamridu waa um, um, ummul wey ayadaa lagu waashaa oo lagu kharrimaa oo qofku nolosha ka dhacaa wey khamrida iska daa ha u dhowaanin ha cabbin ha barannin ilaahay ka cabso subxaana wa tacaala qofka adduunka ku cabbaa aakhira khamriga kuma cabbo weliga laa khamri ha cabbin waajur lkhamrata in kunta fatan fataga yacnii haddaad dhallinyaro tahay haddaad qof caqlina tahay qof waxgala tahay kayfa siday ku dhici kartaa kayf su'aal buu ku weydiye yascaa fii junuunin mancaqad siday ku dhici kartaa khamrida isagoo qofku oginay waalli tahay haddana inuu qofkii waalli uun doorto ciyaadan bilaah waa caqli daro wataqi illaaha fataqwallaahi maa jaawarat qalba mra'in ilaa wasal wataqi illaaha alla ka cabso fataqwallaahi ilaahay taqwadiisu maa jaawarad lama deristo qalba mra'in shakhsi muslima qalbigii ama shakhsi qalbigii lama deristo ilaa haddee la deristo wasala waa gaadhaa maqsuudow qasadkiisii aakhiriya adduunbe wuxuu ku yidhi ilaahay ka cabso waidaa qiila lahu itaqi illaaha akhadathu alciza faxasbuhu jahannamu ilahay dadka ilaahay ka cabsada marka la aan ka cabsanin aakhiro ayagaa yaqaana meeshay gelayaan ilaahay ka cabso fa taqwallaahi ilaahay taqwadiisu maa jaawarat lama deristo qalba mra'in ilaa wasal qof bini aadama qalbigii lama deristo ilaa wasala waa gaadhaa maqsuudow qasadkiisii fiira ducada taqwada ilahay toddoba jeerba yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaha qur kusoo aroorteen toddoba jeer keliya yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaha raacsanta qofka bini aadamkaa taqwadda asal uma noqoto noloshiisa taqwada kuma timaado ilaa hadduu jiro aakhirana jannuu heli adduunkana nolol wanaagsan oo badhaadhiya barwaaqo ah ayuu heli ilaahay cabsidiisa asal maxaa la yidhaha horta afar iyo saac ittaqullaah umaan leena waxaa la yidhaahdaa asal ahaan attaqwa ittibaacu alawaamir waijtinaabu nawaahi baa la yidhaha ilaahay wuxuu kaa reebayna inaad ka hadhid wuxuu ku farayna inaad raacdid baa la yidhaahdaa marka maa jaawara qalba mri'in maa jaawarat itaqwatu qalba mri'in ilaa wasal maqsuudahu laysa man yaqdacu turqan baطala inamaa man yataqi illaha albaطl laysa ma ahaane man dul yaqdacu goynaya turqan wadooyin batalan geesi lama dhaho ninka geesiga cinda curfi soomaaliyiin habeenkii guureeya libaaxa ka baqan ruwaa ka baqan shanfaroo kaleeta shanfare maa taqaanaa haddee shanfaro ya wainii kafaa nifaaq daman laysa jaziya bixusna walaa fii qurbihi mutacallal waan gaari doonnaa dalaatatu asxaabin fuadun mushayacuu wa abyaadu islitun wasarfaa wacaydalu hatufu min almursil mutuni yaziinuhaa rasaiicu qadin idat ilayha wamixmalu idaa zalla canasaha muxanaad kaannahaa muraza'atan thag laa tarinu watucwilu ilay mugta laysa man yaqdacu durqan batala geesi maaha buu kale innaga habeenka guuraya habeennimadi buu guuraynayaa innamaa man yattaqi illaaha albadal geesi waxaa la yidhaahdaa ninka ilaahay wuxuu ka reebayna ka hadha wuxuu farana qaata walcasir ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina eesh aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw hiya alkhawfu min aljaliil waalcamalu bitanziil wlqanaacatu bilqaliil wlisticdaad liyowmi raxiil ataqwa tarku maa xarama allaahu wa adaa ma ftarada allaahu bihi wey idan qofka bini aadamkaa fa huwa khayrun ilaa khayr arrintaas waa khayr khayr lagu daray taqwada qofka bini aadamka ilaahay qalbigiisa ku sharaxo kaasaa geesiya marka iyadaa wey waayahay man carafa allaaha falam tugnihi macrifat allaahi fadaaka ashaqiyu maa yasnacu alcabdu bigayri alghinaa waalcizu kula alcizi eesh waalcizu kula alcizi lilmuttaqi erayga macnihiis saas wey man carafa allaaha falam tugnihi macrifat allaahi fadaaka ashaqiy qofka ilaahay garashadiisii cilmiya aqoon aan ilaahay u oo aan ku antifaacin kaasaa shaqi ah maa yasnacu alcabdu bicizi alghina waalcizu kullu lcizi lilmuttaqin cizigo dhan qur-aanka maxaa ku jirta ii sheega waalcaaqibatu lilmuttaqiin waalcaaqibatu litaqwa miyaa ku jirta qur-aanka haa litaqwa tilka daaru laakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin waina daara alaakhirata lahiya alxayawaan soo maaha addaar addaa'ima almutaxarika almutahayira wa aakhira weeye sadiq sharca sharciga rumee sharciga alla soo dejiyey rumee walaa tarkan ha u leexanin sadiqi sharca walaa tarkan ilaa rajulin yarsudu bileyli zuxal sharciga ilaahay xaggiisa ka yimid iyo kitaabka aliya sunnada nabiga rumee walaa tarkan ha u ilan ha u leexannu ha raacin ilaa rajulin nin xaggii ninkaasoo yarsudu u cimalgelayaa bileyli habeenkii zuxal xidiga zuxal la yidhaahdo zuxal xidiga la yidhaahdo rajulun shara muriikahu min shamsihi fatazaaharat licudaarida alaqmaaru mashleehawe oo waxaa la yidhi afagaalle waruba shicirin shicrin ayaami shicri afagaallaha maalmihiisu badana waa ah, uu dhihi doonaa shan fara idan sharciga ilaahay xaggiisa ka yimid rumee walaa tarkan saqajaamiinta iyo asxaabu shirkiga iyo been hawaasleeyaasha iyo beenaalayaasha laadiiniyiinta aqoon la'aanta ee jaahiliinta ee dadka duubsaday ha raacin nimanka xidigaya ha raacin oo waxaa la yidhaahdaa bal ilkawaakibu sabcatun yacnihii maarata wa hiya alqamaru wa cutaarid wazuhrata waa zuhra waalshams waalmuriikh waalmushtari wazuxal wa kula waaxidu minhumaa lahu falakun waa falak wa kullun fii falakin yasbaxuun wey wax ilaahay abuurtay saddex shaqoon bay qabtaanoo lainoo sheegay saddexdaa shaqa waxaa kow ka ah walaqad zayanna asamaa adunyaa bimasaabiixa wajacalnaahaa rujuuman lishayaaiin haye waactadnaa lahum waa taadayadoo ade waxawe waa goodigii weye haa wa calaamaatin wabinajmi hum yahtaduun soo maartid rujuuman lishayaaiin zayanna samaa addunya bimasaabiixa qurxintii samada ay qurxinayaan iyo wa calaamaatin hee badaha maraakiibta ku socota iyo diyaaradaha waxaasoo dhan qiyaaska xidigaha dadka biniaadamka wax walba sukna ha waxaaso dhan wey zuxal marka waa xidig laga faashan jirayoo nimanka faalka dhigaa baa roobka iyo waxbaakusaxaas adi iska dah yaa kuu dirsaxayan ilaahay baa yaqaan haa habeen meel fadhiisaalayn markuu meel fadhiisto dirirka iyo afagaallaha iyo nin la geeyey iyo maxayga iyo sukra marka iska soo agbaxaa ah waxaasuu sheegaya khayaali dibrikos goorta niman sheeg buri soo indhahaata fabuhita alladii kafar been saddiqi sharca sharciga rumee walaa tarkan ha u leexan ilaa rajulin nin yarsudu cumilo galaya bileyli habeenka zuxal zuxal cumilo galaya niyow iska ilaali niyow iska ilaaliyo niyow iska ilaali xaarat ilafkaaru fii qudrati man qad hadaanaha sublanaa caza wajal xaarat ilafkaaru afkaartii way wareertay fii qudrati man allah qudradiisa qudradaa dhexdeeda ayay ku wareertay man allahaasoo qad hadaanaan wabayana lana ariiqa almuusilata ila anaciim addaa'im wey ilaahay ilima koobto oo caqli ma koobo oo wax maarata awoodi kara ma jiro asagaa khaaliq alaa lahu alkhalqu waalamru adduunku waa khaaliq iyo makhluuq qur-aankuna waa kalaamu rabbulcaalamiin intaana ku darso risaala ah gudbi xaarat ilafkaaru afkaarti way wareertay fii qudrati man allah qudradiisa ayay ku wareertaiyo weynankiisa iyo cadamadiisa jala jalaaluhu wa camaa nawaaluhu wa jalla culaa'uhu walaa ilaaha gayruhu رفع السماء بقدرته وضح الأرض بمشيئته وخلق الخلق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلالته وعدمته من غير تشبيه ولا تعديل ولا تكييف الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة إذا قد هدانا سبلنا عز وجل أسقى أنها نشير سبحانه وتعالى إلهي وين واحدها waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wey kataba waa la qoray almowta geeridii cala alkhalqi khalqiga fakan kan badanaa qalla intuu alla yareeyey inta yaraysay wey min jamcin jamaacooyin iyo guutooyin iyo ciidamo wa afnaa yacnihii geeridu ay baabi'isay min diwal dowlado riwaayo kale min diiwaan diiwaano iyo adduun iyo maarata dowlado markaydaa in addiiwaan kinaayatun can addawla waannadaam tanna wuxuu ku yidhi kataba almowtu cala kullu nafsin daa'iqatu almowt uma ilayna iish turjacuun kullu nafsin daa'iqatu almowt laabudda fa kan badanaa buu ku yidhi qalla min jamcin wa afnaa min duwal badana intay haddee waxa weeye ciidan dhan oo saddex kun oo e, e, e, guuto ah boqol kun ahaa baa toban kun baa ka soo hariba way baabiiba balaayo kale wakadalika he wakadalika maxay ahayd ii sheeg walowlaa dafcu llaahi annaasa bacduhum libacdin lafasadat ilardu ayagaa la isku salidi wakadalika fatannaa bacduhum libacdin liyaquuluu ahaulaai manna allaahu calayhi min baynina sidee nukleer ku haysan karaan badhi nukleerkaan burburinayna ciraaq maxaa lagu burburiyey ayna jeyshul axmar jeyshkii cashaaya ruushka aw wax xanaati iyo jin iyo janna daba ya bilaa tashi tashi la'aan bay ku dhimanayaan fa kan badan aqalla inta gaagumbeesho lagaagumbeelay oo la dhameeyey min jamcin ciidamo iyo jeeshiyo adduun iyo ummado maxaa ku qoran markaad hadda facebook furanaysa kun sagaal boqol soo kuma qorno kun sagaal boqol iyo baa u badan soo ma kun siddeed boqol iyo tobankii ama kun sadaatanki laguma soo darin waayo horteen toddobaatan ummadood baa soo maray ummaddii ugu dambaysaanna ummadda ugu yaryare ugu tabari ugu gaagaaban baanna haddaba kun iyo siddeed boqol adduunyada kun iyo toddoba boqol labadii kun kun iyo afar boqol jiilkiiba boqolka sana waxaa gala afar jiil kun iyo afar boqol waa afar iyo toban boqolaad ku dar boqolkan kale hadda socdo afartan shanta waa shan iyo toban boqolaad soo maha shan iyo toban boqolaad oo lagu dhuftay shan iyo toban lagu dhuftay afar waa intee shan iyo toban lagu dhintay afar lixdan soo maaha lixdan jiil baa nebi maxamed geeridiisa ka dambeeyey lixdankaa jiil innagii nebi maxamed bay noo dhexeeyeen sal ly slam ka waran marka boqolkii sanaba afar jiil baa gale saa ola soco la tag adna halkaa unbaad mari kun iyo sagaal boqol boqolkaasanunba waxay og yihiin qof kun iyo sagaal boqol ka horreeyo nool inuusan jirin hadduu jirana maba isticmaali kara facebook iyo jin iyo jan ka sheekay adiga caqliyadu ha shaqaysa hadde addi kale meesha iskaga tag waayahay ayna namruudu namruud aaway wa kancaanu kancaan aaway waman aaway malaka milkiya alaarda dhulka wawallaa wax tawillisiyey xukun u dhiibay oo wasiir ka dhigoo magacaabay dikareete ku soo saaray biiq wa cazala weliba ka qaaday xilkoo ka tiriy ya wa cazala addiiwaan diiwaankii casilay wuxuu ihi namruud aawe kancaanoo aabbihii ahaa aawe ina kancaan baa dhalay kun gabdhood buu bikra jabin jiraa la yidhi waxaa maaratay sanadkiiba ya adduunkao dhan buu qabsaday kancaankii aabbihii aawe waman aawe malaka alarda fircoon aawe jin aawey yaa kaas muxuuaha kii jaynaha kii jaynaha muxuu ahaye holaako aabbihi kaskaan aawe lixdan milyan buu dilaa layidhi waxay dhaheen risaa'ilka waxay ku qori jireen xaggee lagu jebiyey caynuljaaluud mamaalik masar qalbul umma baa jebisay culimmada dhan isugu tagtay caalam alislaami o dhan fadakhaluu baghdaadan fawallaahi faqatalu lmustacsim fawallaahi maa taraka xajaran calaa xajar waxay dhihi jireen say ugu qori jireen naxnu naxnu cibaadullaah khuliqnaa min sukhdihi sallatana allaahu calaa cibaadih ilaahay baa na abuurtay waxay ahayeen baa la yidhi saabi'iin qur-aanka samada ku arag ina aladiina aamanuu waladiina haaduu wnasaara wsaabi'iin bay ahaayeen ilaahay inuu jiro warma sibay u yar ogaadeen rmeel ma dhihi kare markaasay dhihi jireen ilaahay baa naga abuuray cadhadiisa oo makhluuquna nagu salliday waxay dhaheen wuxuu rabay intuu adduunkao dhan waxa ku jira laayo marka u dambaysa inuu isagu isdilo adduunka ka baabi'iyo bini aadamka holaako sayfudiin alqudus baa jebiyey dagaalkii labaadna waxaa jabiyey addaahir ah, ah, bebers ah, habeenkii dambaa wiilkiisa yashmut oo kurka laga soo gooyey baa hadiyad loogu keenay markaasaa wuxuu idhi wadactum haymatii wa jacaltum jeyshii udxuudatan liacdaa'i uma ta'tuuna bira'si ibnii bikulli safaaqa nimankii wadoo dhan buu qoorta ka wada gooyey holaako balaayuu ahaa dimashq adduunkao dhan buu soo baabay marka dambe caynul baa lagu jabiyey waxaa wada qaa'idkii la jabiyey wuxuu ahaa kadbuqa baa la jiray kadbuqa balaayuu ahaa balaaye ah ayna numruudu numruud aaway wa kancaan aaway wamandhuul aaway malaka milkaya alard dhulka wawallaa tawalliya wacazala cazila aaway dadkaasoo dhan xaggay jiraan xaggeyd ka ogeydaan marka ayadaa wey baabah raggaasi waa tegay marka ayadaa wey marka waxaa la yidhi namruud kancaan baa la yidhi waxaa dhalay namruud waxaa dhalay kancaan baa la yidhi ayna caadu caad aaway ayna fircoonu fircoon aaway waman aaway rafaca alahraama waman yasmac yakal ayna caadun caad aaway baa lii ree caad aaway nimankii yidhi man ashaddu mina quwa aaway faama caadun faastakbaruu fi alardi bigayri alxaq wa qaaluu man ashaddu mina quwatan awalam yarow ilahi baa u jawaabay fiiri faama caadun caad miyaa faastakbaruu way iskibriyeen fi alard bigayri alxaq wa qaaluu waxay dhaheen man waa kuma kaasoo ashaddu awood badan minaa xaggeenna quwatan xagga awoodda awalam yarow miyaynaan arkayna anna allaaha alle alladii allihii inuu yahay khalaqahum abuuray alladii allahaasoo khalaqahum abuuray huwa allahaasi ashaddu inuu awood badan yahay minhum quwatan awalam yarow anna allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa eedan waxaa weeye laradda allaahu calayhim biha waa lagu celiyey marka waxaa leey fircoon aawe ninkii yidhi ana rabbukum ulaclaa ana rabbukum ulaclaa ninkii yidhi aw ee rabbinimada sheegtay waman rafaca alahraama aljibaala jibaalaha buuraha waaweyn ee masar ee loo dalxiis tago raggii dhisay ee sameeya aw man duulka yasmac maqlaa yaqal ay yakhaafu canhum halka ayagoo dhuntuba ka cabsan baa haddii looga warramo bas bas naga joojiyana fircawn nugu soo akhratoosna namruud namruud waxaa ley kanaa sankay ka gashaa nin <laughs> kow <laughs> yaa haa nabiyullaahi alam tara ila aladii xaaja ibraahiima rabbahu ana aataahu lahu lmulk id qaala ibraahiimu rabbiya aladii yuxyi qaala ana uxyi qaala faina allaha yaatii bishamsi min almashriq faati biha min almaqrib fabuhita aladii kafara wallahu laa yahdi alqowma aalimiin idan waxaa la yidhi nin buu soo samey markaasuu madax wuxuu u madaxani waa i wareeriye bal ninkanaa ku tijaabinaynaa ninkii buu kurka ka markuu kurka ka gooyey ilaahay amarkii kii qoriga ugu dhejiyey waa wax ilaahay meel ka wadee waasamaada xogmama wuxuu meesha ilaahay wax ka wado damayraa weyne ka dhalasoo saamahayn madaxii geedka ahaayee gacanku samayskaa baa shaqeeyeyba war iga gooyo kurka oo igu dheji yidhi kurkii baa laga gooyey waa u shaqayn waay balaaya kugu dhacday way isireen waxay dheheen ilahay baan soo dilaynaa ilaahay baan soo dilaynaa geeska kasoo tukhalasana baasas waaweyn bay fureen bal kor ula dalay leebabkii markay hawada sare marayeen bay galeen ayagoo dhigle usoo soo daateen ilaahay wakaasay dheheen waan soo dilay gebigiisa dhan waan kasoo tukhalasay ilaah dambeod caabudaan ma jiro allah masaakiinsana caalamulculuw miya yaqaanaan hadi garan mayaan caalamulculuw waa daanyeer عسد عدو رسولهم فأمسوا عطاشا ما تبولهم السماء لهم ظلم يقال له سمود يقابله سداء والهباء فبشرنا الرسول سبيل رشد فأبصرنا الهدى وحل وجل العماء waina ilaaha hudin huwa lilaahi calayhi liyaatawakul wa rajaau waina ilaaha hudin huwa ilaahi wey calayhi liya tawakul warajaau wey isagaan tala saaranayaa wey isaga ayaan caabudayaa darsigii labadii halka inoo joogo insha allah ilahdinka